أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار ستيريو أن إلكترونيك الشوب وكي يالا مقدشة وصوماليا سوق بكارها قارهنا سوق عبد الله شدي ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh walxamdu lilah wsalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wcalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah amaa bacd sidaynu hore u sheegnay kitaabku shan qaybood buu ahaa qaybta koobaad xaqiiday ahay qaybta waa dhammaynay bixamdillaahi wa towfiiqih qaybta labaadna adab bay ahay iyadiina waa dhammaynay bixamdillaahi wa towfiiqihi qaybtii saddexaad baa bilaabanaysa qaybta saddexaad ee kitaabka akhlaaqu akhlaaqda min almuhimati bimakaan haad iyo haad bay halisu tahay ilaa lagu xadiday qarannimada ama jiridda inay akhlaaqda tahay akhlaaqii hadday jirto umadnimaa jirta haddayan akhlaaq jirinna umadnimaba ma jirto wasabaqa shaaciru fii qowlihi wainama alumamu lakhlaaqu maa baqiyat fainhum dahabat akhlaaquhum dahabu maanaa ummad akhlaaqu hadday akhlaaqdoodii umadnimadan waasatay nabiga calayhi salaatu wasalaam ciidadiisii wuxuu ku xadidey inuu dhammaystiro dabeecada wanaagsanba in loo soo diray fi qowlihi calayhi salaatu wasalaam inamaa bucidtu liutamima makaarima alakhlaaq yaaba la ii soo bixiyeyba kolkaa muhimadii weynay ee nabiga calayhi salaatu wasalaam ciidadiisa ay taabanaysay waxay noqotay dhammaystirid dabeecadda wanaagsan wixii hore loo sheegay ee bani aadamku hirgeliyey ee nebiyaashii hore ay sameeyeen ma ahaane wixii ka dhinaa inuu dhammaystiro sidaa daraaddeed bay ummuna caaisha radia allahu canha markii nabiga la weydiiyey waxay ku tilmaantay kaana khuluquhu lqur-aan haddaad dabeecadii nabiga doonaysaan qur-aanka u dabeecada ilaahna taasuu ku ammaanay oo uu yihi faqaala caza min qaa'il wainaka lacalaa khuluqin cadiim marka akhlaaqda walow shanta qaybood ee kitaabku ka koobmo waa ugu tatabirta waa ugu baaxyartahay haddana aada iyo aad bay halis u tahay kolkaas u dhegeysta albaabu haalisu baabkii saddexaad ee kitaabka fi lakhlaaqi dabeexadii wanaagsanay ayuu ku saabsan yahay alfaslu alawalu fasalkii hore fii xusni lkhuluq dabeexada wanaaggeeda gudaheedii wuu fasal yahay wa bayaanihi wa fii bayaanihi xusnu lkhuluqi naftiisii baad cadaynay awalan waxaa la yidhahdaa akhlaaq wanaagsan ama akhlaaqun ayaa waxaa la tilmaamayaa tilmaankama dambaysi waxaa tacriif loo yaqaan shayga markii la garto ama shayga marka hore in la garta lagama maarmaan kolkaa kadib baa laga hadli karaa kolka akhlaaqdii tilmaanteedii aada u dhegeyso alkhuluqu waxaa khuluq la yidhaah aada uga meel foga aadaabta alkhuluqu akhlaaq waxaa la yihaah hay-atun waa si hay-adu si weyn sidaasoo raasikhatin sugano fi nafsi nafta gudaheeda ku sugan alkhuluqu hay-atun si weyn sidaasoo raasikhatun sugan fi nafsi nafta gudaheeda ku sugan waa si nafta ku sugan kolkay naftu sidaa ku sugan tahayna tastur waxaa fusha canhaa nafta xaggeeda alafcaalu ficilyaal baa fula aliraadiyatu aan qasab ahayne iraadiya doonis uu qofka doonay lagu sameeyey alikhtiyaariyatu ee la doortay in qofka lagu khasbin isagu ikhtiyaarkiisa uu ku doortay iraadadiisana uu ku doonay ayaa ka imaata sidaas ku sugan nafta kolka waxaa ka imaanaya afcaashaas ka imanaysa naftii min xasanaatin ama wanaaga wa sayi-aatin xumaa wa jamiilatin quruxa wa qabiixatin foolxumaa yaa ka imaanaya wahya hay-adaas nafta ku sugan ee khuluqaynu u bixinay qaabilatun waxay ogoshahay bitabciha dabeecadeeda ku ogoshahay litasiiri tarbiya tarbiyadii ayaa saamaysa oo haddii tarbiya fiican la sameeyana hay-adii waa hagaagi haddii mid xunna waa xumaani waahiya hay-adii qaabilaatun waxay ogoshahay bidabciha sidai iyaduu dabeecay ku ogoshahay lita'hiiri tarbiya tarbiyada saamaynteeda alxasanaati ee wanaagsan wasayi-aati ee xun fiihaa hay-ada gudaheeda barbaarinta iyo maamulxumada qofka sidii loo barbaariyo hadday xun tahay hay-adii bay saamaynaysaa waa xumaanayaa qofkii hadday fiican tahayna hay-adii bay saamaynaysaa waa fiicnaanayaa qofkii faida maa rubiyad haddii la barbaariyo haadihi alhay-atu sidaas iyada nafta ku sugan calaa iihaari alfadiila wanaagga doorashadiisa korkeeda haddii lagu barbaariyo waalxaqi iyo runta cad jacaylkeeda haddii lagu barbaariyo waxubilmacruufi wanaagga jacaylkiisa iyo waraqba jeclaasho fi lkhayri khayrka gudihiisii la jeclaado haddii lagu barbaariyo oo waruwiba la laylyo calaa xubiljamiil waxa wanaagsan jacaylkiisa korkiisa lagu laylyo wa karaahiyati alqabiix waxa xun niciisa haddii lagu barbaariyo oo waasbaxa uu noqdo daalika arrinka aan tilmaanay uu tabcan dhaqan u noqdo lahaa nafti tasduru waxaa fusha canhu xaggiisa ka fusha alafcaalu ficilyaal baa ka fula aljamiilatu ee wanaagsan ficilyaalka wanaagsanna waxay uga iman bisuhuula si fudud oon takalluf iyo ismashaqayn iyo doondoonid iyo raarraadin aan lahayn ayay uga soo fushaa wa duuna takallufin ismaqal iskallifin ismashaqayn la-aanteed bay ka soo fusha kolkaasaa qiila la yihaah fiihi markaas ayaa arrinkaas gudihiisa khuluqun xasanun dabiicad wanaagsan baa lai wanuxitad waxaa lagu tilmaamaa tilka alafcaalu ficiliyaalkaasi aljamiilatu ee wanaagsane ashaadiratu soo fuushay canhu hay-adii ka soo fuushay biduuni takallufin ismashaqayn la-aanteed ka soo fushayna waxaa lagu magacaabaa bilakhlaaqi dabeecadyaal alxasanaati ee wanaagsanayd maxaa ka mida wadaalika dabeecooyinka naftaa sida fiican loo tarbiyeeyey sahalka uga imaanaya ka khuluqilxilmi dulqaadashada dabeecadeedii wey waalanaati deganaanta dabeecadeedii wey wasabri nafta wanaagga lagu xabiso xumaha laga xabiso dabeecadeedii wey wataxamuli dulqaadashada wax dhabarka loo rido dabeecadeedii wey waalkarami deeqda wax la bixiyo dabeecadeedii wey washajaacati geesinimada dabeecadeedii wey waalcadli xaq soorka dabeecadiisii wey waalixsaani wanaag falidda dabeecaddeedii wey wamaa wixii ilaa daalika kuwa lamida ahna min alfadaa'il qiimiyaal alkhuluqiya dabeecada loo nisbeeyey iyo walkamaalaad dhammaystirnaan annafsiyati nafta loo nisbeeyey wey kamaa annahaa sidii hay-adii idaa uhmilad haddii hay-adii la dayaco oo falam tuhadab aan hay-adii la huufin atahdiibahu fid allaaqa u cunanta bihaa hay-adii oo walam yucna aan loo dangelin bitanmiyati canaasiri ilkhayr khayrka xibnihiisa kobcintiisa halkaaminati qarsoon fii hay-ada gudaheeda aw rubiyad haddii la tarbiyayaba tarbiyatan barbaarin haddii la barbaariyo sayi-atan xun ayaa la barbaariyey xataa asbaxa alqabiicu ilaa xumihii uu noqday maxbuuban mid la jeclaysiiyey lahaa hay-adi waljamiil wanaaggiina uu noqday makruuhan mid la kaadoo la naco cindaha nafta agteeda oo wasaarad ay noqoto alradaa'il saqajaan iyo wanaqaa'is dhaliilo min alaqwaali hadalyaala walafcaali ficilyaala tasduru inay ka soo fusho canaa hay-adi biduuni takalluf isma shaqayn la-aan buxuumihii qofka degdeg ugu dhacaya qiila fiiha hay-adaa waxaa la yihaa khuluqun sayi dabeexad xun iyo dhaqan qalloocan ayaa la yidhaaya wa sumiyad waa la magacaaba tilka alaqwaalu hadallada xun ee nafta xun ka yimid walafcaalu ficilyaalka adamiimatu xun alatii afcaal tasduru ka soo fuusha canhaa xaggeeda waxaa lagu magacaabaa bilakhlaaqi sayi-a dhaqankii qaabka darna wadaalika misaal hadaa dooni kaalkhiyaana dhagartii wey waalkadibi been sheegidii wey waaljazaci argagixii wey waatamaci hanqaltaagii wey waaljafaa qallafsanaantii wey waalkhilda adaygii wey waalfuxshi xumihii wey waaladaa carab dherarkii wey wamaa ilayhaa waxayo wixii lamida ayaa ka imanaya wa min hunaa sidaa daraaddeed ba nawaha alislaamu islaamka buunbuuniyey bilkhuluqi dabeecada alxasani ee wanaagsan oo wadaca islaamku unkao dhan buu u yeelay ilaa tarbiyatihi dabeecadda wanaagsan barbaarinteeda filmuslimiin muslimiinta dhexdooda lagu barbaariyo iyo wa tanmiyatihi dabeecadii wanaagsanayd kobcinteeda fii nufuusihim nufuusi lmuslimiin muslimiinta nafafyaalkooda gudeed lagu kobciyo oo wactabara wuxuu u fiiriyey islaamka iimaan alcabdi addoonka rumayntiisa bifadaa'ili nafsihi addoonka naftiisa qiimigeeda uu rumeeyo iyo wa islaamihi islaamnimadiisa addoonka qiimigeeda inuu rumeeyo bixusni khuluqihi dabeecadiisii oo wanaagsanaata ayuu islaamka u fiiriyey oo waxaa timi axaadiis fara badan waxaa ka mid a akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum akhlaaqan idan iimaankaagoo kaamila baa akhlaaq fiican kaa imanaysa haddaan iimaankaagu kaamil ahayn akhlaaq fiican kaa iman mayso saasuu islaamka u tixgeliyey wactabara islaamkii waa uu fiiriyo iimaan alcabdi addoonka rumayntii bifadaaili nafsi naftiisii fadliyaalkeedii uu rumeeyey iyo wa islaamihi islaamnimadiisa ayaa wuxuu u fiiriyey bixusni khuluqihi dabeecadiisa wanaaggeed oo hadday dabeecadiisu wanaagsan tahay waa fiicnaanaya hadday dabeecadiisa wagnaan wanaagsanayn waa xumaanaya wa asna allaahu eebbaweyne ammaan tacaalaa eebba korhaye calaa nebiyihi nebigiisa suuban korkiisa wuxuu ku ammaanay bixusni khuluqihi nabiga dabiicadiisa wanaagsanaanteeda ayuu ku ammaanay oo faqaala eebba nebigiisa wuxuu ku yidhi wa inaka adiga ayuha rasuulu lkariim la calaa khuluqin dabiica korkeed ayaad ku sugan tahay cadiimin weyn wa amarahu eebba wuxuu nabigiisii faray bimaxaasini alakhlaaq dabeecadda wanaagsan ayuu faray oo faqaal wuxuu eebba nabigiisa ku yihi idfac racsi bilatii arrinta hiya iyada axsanu wanaag badan mida un racsi xuma xumaha raacsiinin ee markay xumo yimaadaan wanaag raacsi fa idaa haddaad saas yeeshid oo xumihii aada wanaag raacsiisid aladii qofka baynaka adiga iyo wa baynahu isaga dhexdiisa ay cadaawatun xolaatiilay kaanahu wuxuu noqonayaa waliyun qaraab ku dhow xamiimun kuna jecel buu noqonaya wa jacala islaamkii wuxuu ka yeelay alakhlaaqa dabeecayaalka alfaadilata ee wanaagsanayd sababan inay u tahay tunaalu lagu gaaro bihii sababka aljanna janna lagu gaaro jannadii alcaaliya ee koraysay oo faqaala wuxuu eebba yidhi wasaaricuu degdega ilaa makfira dembi dhaafid u degdega min rabbikum rabbigiin xaggi laydinka dembi dhaafo wa jannatin janna u degdega carduhaa jannada balliceedaba asamaawaatu iraryaalka toddobadaa iyo walardu dhulalyaalka toddobadaa oo laysgarba dhigay baa ballaceedu leegyahay amaa tuuruhaa jannada dhiriirkeeda falaa yaclamuhu ila allahu casa wajal waxaanay ba oo jannada dhirirkeeda yaqaan ma jiro amaa ballaceeda iraaryaalka dhulalyaalka laysgarba dhigay ayay laeg tahay wa min albadahiyi arrinka iska muuqanaya ee saha lagu garana waxaa ka mid a shay la arkaba dhirirkiisa ka badan ballaciisa oo ballaciya dhirir daa'iman waabadan dhirirka unbaa badan kolka haddii jannadu ballaceeda ciyaaryaalka walalyaalka laysgarba dhigay lagu qiyaasay famaa danuka bituuliha dhererkeeda ka baday ucidad jannadaasi waxaa loo darbay lilmutaqiin inta eebba ka baqda yaa jannada ballaxaas le loogu talagalay oo loo diyaariyey waman hum dadka mutaqiina ee jannada loogu talagalay waa kuwama tilmaanihii dhegeyso akhlaaq baa la cuskiyey kan waxaa wey aladiina dadka yunfiquun waxay haystaan bixiya fi sara hadday ladan yihiin oo caafimaad iyo dhaqaalo iyo barwaaqo ay ku jiraan waxbay bixinayaan wadara hadday dhib qabaan oy baahan yihiin oy cudur qabaan oy gaajo qabaanna waa bixinayaan maxaa jira wax iyo deeqdiba aw dabeecada marna ka tegi maayaan say uga tagayaan lama arko idan dabeecadda koobaad ee jannada ballacaale lagu galo wa aladiina yunfiquuna fi saraa'i wadara deeqsiyaalka waxay hayaan bixiya ladnaan iyo liidashaba ku bixiyo wey khuluqda labaad ee jannada lagu tagana waalkaadimiina kuwa qariyo wey alkayda carad goortii la carogeliyo xataa hadday awood leeyihiin oo waxaan carogeliyey ay ka arsan karaan fulin maayaan caradoodii bay qarsanayaan andhuuftooday hoos u liqaayaan qofkii ka careeyey danbay uga baxayaan khuluqdii labadu waalkaadiimiin kuwa qariya alkayda carada khuluqda saddexaad ee jannada ballaxaale lagu taga waxaa wey falcaafiina kuwa cafiya cani innaasi dadka xaggiisa qofkii u gafa xuma uga yimaad noocuu yahayba way iska cafinayaan ogolka dadka daba la doodoodidooda waxa ma rabaan cafiga usahlan khudi lcafwa waamur bilcurfi hal can iljaahiliin waalcaafiina kuwa cafiya can innaasi dadka xaggooda cafiya tan ugu dambaysana wallaahu eebba weyne yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniin dadka eebbow daacadda muxsin an taxbud allah kaanaka taraa fain lam takun taraa fainahu yarak idan muxsin waa qofka daacadda ee eebbe abu jahal ee wuxuu samaynaye wanaaga alla dartii u sameeya wuxuu ka tegayana alla dartii uga taga kaas kaba daran kuwii hore wallaahu eebba weyn yuxibu lmuxsiniin buu jecel yahay dadka diinta la baro lagama marmo caliy bnu xusein zaynulxaafidiin baa la dhihi jiri xuseen ibni cali baa dhalay addoon buu lahaa waa weyse qaadanayay iyadana jalamad biyaha ay gacanta ku haysay kolkaa jalamadii bay ugu shubaysay isna waa ku weyse qaadana adoontii jalamadii baa ka fakatay waa taagantaha iyada isna waa fadhiya kolkaa jalamad biyaah miisaankeedu ma sahlana kolkay ka fakatay bay wejiga ka dilacsay madaxa intay jalamadii uga dhacday bay madaxii tariiqday dhiig baa ka soo daatay jalamadii markay ku dhacday cali ibn alxuseen kor buu u dayey waad garan kartaa in xanaaq ku jiro oo yar kulkulul uu ku fiiriyey fadhigana kama kicin mana hadlin nabarkii waa ku yaal indha kuul buu ku dayay diintay taqaanay markaasay ku tiri walkaadimiina alkay intaas isagaa baray marka waa ru-uusul akhlaaq sharax iyo ayadayn uma baahna waxaa ku filan taabasho keliya kolkaasay tihi walkaadimiina alkay indhuhu gadiyey dhulku dhowray kadamtu kaydi buu yihi mar labaad xaggaaga soo dayi maayo kolka aragti inuu nuglaadayna waa la raacday waalcaafiina can innaas bay ku tiri markaa dhiigga oo daadanaya yuu yihi cafawtu canka waxaan ku haystaa lama arko waa la raacday wallaahu yuxibu lmuxsiniin bay bahir baa kuu dhiman anti catiiqatun biwajhi illaahi tacaala qofka qof muslima hadduu yahay diintana la xusuusiyo sidii bur biyo lagu tuuray inuu dhalaalal rabo laakiin markii diinta la xusuusiyo marka hadduu akeegtan iyo hadalkeeno qof dhaqan ma aha munaafiqiinta saas lagu tilmaamay waidaa qiila lahu taqila akhadathu alcizatu biاlihmi faxasbuhu jahanam walabisa lmihadu wa waa la bixiyey rasuuluhu wabacatha eebbabixi rasuulahu rasuulkiisa sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye haddiiba nebi maxamed lasoo diray waxaa lala soo diray biitmaamihaa dabeecadii wanaagsanay dhammaystirideeda oo faqaala nebi maxamed wuxuu yidhi caleyhi korkiisa asalaatu naxariis iyo wasala nabadgelyaha ate inama wax kale maaha buxistu waa lii bixiyey liutamima ina dhammaystiro makaarima alakhlaaq dabeecooyinka kuwooda wa wanaagsan dhammaystiridooda ayaa liisoo bixiyey oo wabayana subanuhu cadde sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya fadla maxaasini alakhlaaq dabeecada wanaagsan qiimigeedii ayuu wuxuu ku caddeeyey fii kayri maa qowlin hal hadal in ka badan yuu dabeecada wanaagsan qiimigeedii ku sheegay faqaala wuxuu nabiga yidhi maa min shayin wax ma jiraan wax shay la yidhi maba jiraan ha yaraada hase badnaatee mintaa lagu siyaadiyey nakirada ayaa cumuum faa'iideynaysa shayin baa nakiraa maa min shayin haba yaraatee wax shay la yihaa ma jiro fi lmiisaan miisaanka qiyaamee addoonka camalkiisa la saarayo asqal ka culaysin badan min xusni lkhuluq dabeecadoo wanaagsan adow marka cibaadaadkaagii oo dhan miisaanka qiyaamo lagu saara ka xumada ahaa adiga samaysayna xumaatooyinkaagii aad samaysay kafada kale la saarayo dabeecad wanaagsan wax ku cuslayn badan miisaanka ma jirow iyadu un ku dada maa min shayin shay ma jiro fi lmiisaani kafadaha qiyaamo aaqal ka culaysin badan min xusni اlkhuluq dabeecadda wanaageedow wa qaal xadiid labaad nabiga wuxuu ku yihi albiru xusnu اlkhuluq berigii la tilmaamay ee la yihi qur-aanka iyo xadiidka labadaba ina labaraara lafii naxiim xadiidkuna sidoo kale uu nabiga yihi ina asidqa yahdii ila albiri wa ina albira yahdii ila aljanna wa laa yazaalu يصدق wayatahara sidqa xataa yugtaba cinda allaahi sidiiqa kolka birigii muxuu noqday dabeecadaada wanaagsanaato waqaal wuxuu nabiga yihi albiru baarinimo xusnu lkhuluq dabeecadda wanaaggeedii waqaal wuxuu kaloo nabiga yihi akmalu lmu'miniin inta eeba rumaysay qofka ugu kaamilnimo badan iimaanan xagga iimaanka axsanuhum muslimiinta kan ugu wanaag badan akhlaaqan dabeecad ahaan midka dabeecad ahaan ugu wanaag badan yaa imaannimana u kaamilnimo badan waqaal wuxuu kaloo nabiga yihi inna min axabikum haddaad ummadda tihiin kuwa loo jacayl badan yahay waxaa ka mida ilaya aniga nabiga wa aqrabikum ee idinka idinku dhowaan badan minii aniga rasuulkaa idinku dhowaan badan majlisan xagga fadhiga yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda dadka iigu dhow ee meeshaan fadhiyo imanaya aan una jeclahay axaasinukum kuwa axaasinukum idin wanaag badan ama axasinakum idin wanaag badan akhlaaqan dabcadaan waa su-ila waxaa nabiga la weydiiyey weydiiyey can ajil acmaal acmaasha la sameeya kee afdal ugu qiimi badan faqaal wuxuu ku jawaabay nabiga xusnulkhuluq amaan la sameeya waxaa ugu wanaag badan xusnulkhuluq dabeecad oo wanaagsanaada waa su iil waxaa kaloo nabiga la weydiiyey can agsarima shaykan ugu badan xaggii baa la weydiiyey yudkhil dadka geliya aljanna wax dadka janno geliya waxa ugu fara badan ayaa la weydiiyey waa su iil waxaa nabiga la weydiiyey can agsarima shay ugu badan yudkhil geliya dadka aljanna janno geliya oo faqaala labuu ku sheegay nabiga wuxuu yihi taqwa allah eebbaweyne ka cabsidii iyo wa xusnulkhuluq labadow taqwa allah eebbaweyne ka cabsashadiisa iyo wa xusnulkhuluq dabeecadda wanaaggeeda labadana wax janno lagu tago ugu qiimi badan wa ina alcabda waqaal waxaa kaloo nabiga uu yihi ina alcabda addoon la yabluqu wuxuu ku gaaraa bixusni khuluqihi addoonka dabeecadiisa wanaagsanaanteeda sababteed wuxuu ku gaaraa cadiima darajaati alaakhira aakhiro darajooyinkeeda kuwa ugu waaweyn ayuu dabeecadiisa wanaagsan sababteed ku tagaa wa sharafa almanaasil goobaha la tagayo kuwa ugu sharafroon wainahu isagoo addoonka la daciifu lcibaada cibaadadiisu iyo badnayn kale ayaa dabeecadda wanaaggeeda wuxuu ku tagaa darajooyinka aakhira kuwa ugu waaweyn uguna qiimi roon buu dabeecadda wanaagsan ku tagow dadkii ummaddan u horreeyey salafu saalixii siday u tilmaameen dabeecadda wanaagsan buu sheekhana xusuusiyey aaraa badan oo qiimi badan aaraa u salafi akhyaartii horreysay ra'yigooda fii bayaani xusni alkhuluq dabeecadda wanaagsan caddaynteeda raayaalka ay ka qabeen oo nin la arkaba markii la yidhaahdo maxaa xusnulkhuluqa waxbuu sheegaya kolka nin la arkaba wuxuu sheegay waa jus ka mida xusnulkhuluq kadib xusnulkhuluq maxaa noqonayo majmuuca noqonayo intaan inaynu sheegi doono nin la arkaba intuu sheegay ayaa lagu daraya ninka kale intuu sheegay ka kale intuu sheegay ka kale intuu sheegay kulligood intay sheegeen baa la isu geynaya kolkii laysu isu geeya dhammaantood intay sheegeen baa waxaa soo baxaya xusnulkhuluq wa ilaa nin la arkaba jawaabtuu ka bixiyey jus-an minhu gabalyar oo xusnulkhuluq ka mida ayuu sheegay araa-u salafi dadkii horreeyey ra'yigooda fii bayaani xusni alkhuluqi dabeecada wanaagsan cadaynteeda gudaheeda ugu aaraa qaala alxasanu xasanu lbisri min aclami taabiciin ayuu ka mid yahay waa nin weyn oo sheekha asxaabtu markay dhammaatay isagaa laga dambeeyey oo taabiciinta hogaanka diinta waayey xasanu lbisri wuxuu yihi xusnu lkhuluqi dabeicadda wanaaggeeda basqu lwajhi wejigoo la fidiyo wey qof iyo ka jeer faraxsan oo qoslayo oo la cadaynayo oo lalaba kulmaynin isagoo wejigiisa urursan yahay xanaaqsan firfir ka kacaya lala kulmi maayo bastul wejiga fitnaantiisa kow wa badlunada deeqda dhiibiteeda wuxuu hayana banaanka yaallaan wa kafulada wax dhibaataa oo xaggiisa ka iman male saddexdaanu ku koobay bastul wajhi wa badlu nada wa kafuladaa dhib oo dhan buu banaanka ka maray oo ka reebtoomay oo wax dhibaataa oo ka imanaysa male wuxuu deekhayana waa dhiibaya wejigiisuna waa furfuran yahay haddaan xasanulbisri ahay xusnulkhuluq saddexdaan ninkay ku kulanto maanu aqanaw xusnulkhuluqi basfulwaji wejigii fidintii wa badlunada deeq dhiibidee wa kafulada dhib reebidiis saddexdan wey cabdullaahi ibn almubaarak caalim mujaahido wey isagoo kale la arag isna aragtiisii maqal raguu sheekha soo qaatay aimatu lislaam waalmuslimiin wey islaamnimada lagu habtirsanayo iyo muslimiinta madaxdoodii runta aydu xasanu lbisri wa qaala cabdullaahi bnu lmubaarak isna wuxuu yihi xusnu lkhuluq dabeecadda wanaageeda fii halaadi khisaal waxyaalo saddex gudahood ayay ku kulansan tahay kow ijtinaabu lmaxaarim wixii eebba xarimay oo laga dheeraada laba wa dalabu lxalaal dalabi alxalaal wa xalaala raadintii saddex wa tawsiicati fidin ahla alciyaal ciyaalka korkooda loo waasiciyo saddexdaas saddexdan uu ku ururiyey cabdullaahi ibnu lmubaarak saddex sana ma wax lagu muxaramaada oo laga dheeraado iyo waxa daa'iman la raadinayo xalaasha oo waa dhankii kale markaad muxaramaadkii ka dheeraatay waxaad raadinaysaa ee ku qanacsaana xalaashi wey ilmaha inaadan ciriiri gelinne aad waxaad heli kartid haban kartid tawshaca u samaysa wey adaan ku cariirinin cabdullaahi bnu maaragna saddexdaanuu yihi xusnu khuluuqi fii talaati khisaad waxyaala saddexa gudahood bay ku urursan tahay ijtinaabi ilmaxaarim waxaa xaaraamta ka dheeraasadeeda wa dalabi ilxalaal waa xalaasha raadintiisa watawsicati fidin cala alciyaal ilmaha korkood loo fidiyo wa qaala aakharu nin saddexaad oo salafka ka mida isna wuxuu yihi xusnu lkhuluq waxaa wey an yakuuna qofka inuu noqdo min annaasi dadka qariiban mid u dhow qofuu la dagaalansan yahay amuu la diriirsan yahay amuu dood la wato male qof daalka waa u wa fii maa baynahum dhexdoodana qariiban buu ka yahay iyaga ma dhexgalo iskuma dirdiro isaga iyaga waa u dhow yahay gudahooda ma galo qariib buu ka yahay ninkaasna labadan ayuu ku fasiray xusnu khuluqi an yakuuna qofka inuu noqdo min annaasi dadka qariiban mid u dhow wa fii maa baynahum dadka dhexdoodana qariiban niman aqoon wa qaala aakharu nin afraad labuu ku uruuriyey wuxuu yihi xusnu lkhuluq dabeecadda wanaaggeeda kaful adaa dhib laga reebtooma wey waxtimaalulmu'min qofka muumina dhibka isaga ku yimaadna dushaynu u rito wuxuu dan iyo dama ka leeyahay una ba inuusan jirin hamigiisoo dhanna uu ku urursan yahay eebbe keligii wuxuu rabo waa eebbe wuxuu ka baqayo waa eebbe wuxuu jecel yahay waa eebbe wuxuu iskan yahay waa eebbe wuxuu rajaynayo waa eebbe maskaxdiiyo maankaba kuma hayo waxaan eebba ahay tanaa uruuri socda waqaala aakharu nin kale wuxuu yihi xusnu khuluqi dabeecadii wanaageeda allaa yakuuna waa inuusan ahaan laka adiga hamun doonis hayrullah waxaana baahaynba adoontay ku ahaan maayo taalaa korahaye shiikha wuxuu yihi wahaada shantaa raayinaan soo marnay kulluhu dhammaantiisa tacriifun tilmaam wey lahu xusnu khuluq baa waxaa lagu tilmaamay bibacdi jusiyaatihi gabaladiisii qaar ka mida waama khuluqa tilmaantiisa biictibaari daatihi daatadiisii la tilmaamo iyo wa xaqiiqatii runtiisii fahuwa kamaa taqadama sidii horumartay saabiqan cashirka markaynu bilaabaynay waxaynu ku tilmaanay taasaa koobta hay-atun raasikhatun fi nafsi tasduru cala alafcaalu aliraadiyatu alikhtiyaadiyatu min xasanatin wa sayiatin wa jamiilatin wa qabiixa tii laga bilaabay taasaa u tilmaana wa qaaluu waxaan intaa ka hadlaynay xusnu lkhuluq kolka xusnulkhuluqi qofka ku tilmaanan calaamada lagu garan waa maxay inuu qofkan xusnulkhuluq yahay inuusan ahayn maxaa lagu garanaya wa qaaluu culimmadu waxay yidhaahdeen fii calaamati dilkhuluqi alxasani dabeecada wanaagsan qofka u saaxiibkaa calaamada lagu garan saan soo socotay yihahdeen wa qaaluu culummadii waxay yidhaahdeen fii calaamati dilkhuluqi dabeecad qofka u saaxiiba calaamada lagu garan waxay ku sheegeen khuluqdii alxasani ee wanaagsanay waxay yidhaahdeen an yakuuna waa inuu qofka yahay marka u horeysa kasiira alxayaa mid shariig badan heshoodka uu lafa jabiyey onxumaba afyaadimatoona inuu ku hadlo ku tillaabsado aan an yakuuna waa inuu noqdo kasiira alxayaa shariigtiisu miday badan tahay qaliila aladaa dhibkiisa miduu yar yahay oo wax dhibaataa afiyaadi male oo ummadda uga iman male kasiira salax suubanaantiisu waa inay badan tahay oo mar la arkaba wanaag buu hayaa xumaan lagu arkay saduuqa lisaan carabkiisu waa runsheeg badan yahay deenba laga maqli maayo qaliila alkalaam hadalkiisu waa yaryahay war badan ma ogola kasiira alcamal camalkiisuna waa badan yahay qaliila zalal kafkiisa iyo sirbiraxadiisa waa yartahay qaliila alfuduul fuduulkiisuna aada buu u yaryahay fuduul waxaa wey waxaan ku khusaynay aakhari hadduuna dan ku jirin laysku hawliyo wey waxaan maalaa yacniga ee laqwiga ee cantarabashka ma yaqaan aan tara baqash male qaliila alfudul waxaan tara baqash yar yahay warkiisa murti iyo xigmu cuskan yahay waxaan qunnayn ku hadli maayo waxaan munaasib ahayn sheegi maayo waxaan goobta ku la ekayn keeni maayo kolka qaliila alfudul aan tara baqashkiisu waa yar yahay biran xaliiman maa walaaxaquun urgumaar badan oo dadkoo dhanba xuma u guntaaya ma aha walaa bakiilan quduucan wax dhiibin ma aha walaa xasuudan wanaagga ummadda mid ka naca oo dadka xasda ma aha bashaashan mid weji furfuran wey hashaashan mid jilicsan wey yuxibu waa jeclaada filaahi eebbaweyne u jeclaada wayubqid waa harooda filaahi eebbaweyne da filaahi eebbaweyne darti u raalli u noqda wayaskad waa harooda lilaahi eebba weyne dartibuu u carooda wahaada arrinkaana aydan sidii horeba minhum culamada tacriifun tilmaan wey lidilkhuluqi dabacakii u saaxiibaha bay tilmaameen khuluqi alxasani ee wanaagsana bibacdi sifaatihi xusnulkhuluqa qofka tilmaanihiisii qaarkood bay sheegeen markaynu qeybtan saddexaad dhammayno majmuuca soo bixi doona ayaa xusnu khuluq lagu garan doonaa oo intaasoo babaa imanaysa intaasoo fasal baa imanaysa wa fi lfusuul fasalyaal halaatiyati imanaayey fusuusha imanaysa gudaheed waxaa ku sugan kullu sifa tilmaan kulligeed ayaa ku sugan min sifaati alkhuluq dabeecasi tilmaanteed ka mid a alxasani ee wanaagsanayd waxay u iman doontaa calaa xida si gaar ahaanadu dabadeed wa biistifaa'i majmuuci tilka sifaat tilmaanahaasoo taasa ah, oo la kulmiyey oobsashadeed ayaa yatashakhas waxaa kuu soo baxaya marka alkhuluqu dabeecadii alxasanuu wanaagsanay biictibaari ajzaayihi dabeecadoo wanaagsan xibnaheeda fiirintooda wayadhar waa muuqanaya wayatamayad waa socmaya bilkhuluqi dabaa qofkii u saaxiibaa alxasani ee wanaagsanayd wuxuu ku muuqan doonaa biictibaari sifaatihi sifayaalkiisa soo socda tixgelintoodow alfaslu thaani fasalkii labaad fii khuluqi asabri dulqaadashada nafta lagu xabiso waxay diidayso dabeecaddaa gudaheedii buu u fasal yahay waxtimaalu ladaa dhibkii xambaaridiisa alfaslu thaani fasalkii laba fii khuluqi sabri sabarka dabeecadiisa gudaheedii buu u fasal yahay waxtimaali iladaa dhibka xambaaridiisa min maxaasini akhlaaqi lmuslimi qofka muslima dabeecadiisa inay wanaagsan tahay waxaa kamida min maxaasini akhlaaqi lmuslimi qofka muslima dabeecadiisa wanaaggeeda waxaa ka mida allatii akhlaaqda uu yataxalla ku xaragooda muslimka bihaa akhlaaqda asabru dulqaadkaa ka mida waxtimaalulada dhibka xambaaridiisii baa ka mida fii ee baweyne daatadiisa lagu dhibo taalaa korahaye ama sabru sabarkii fahuwa sabir waxaa la yihaa xabsu nafsi nafta xafaasideeda calaa maakii korkii lagu xabiso ay takrahu nafta nacayso aw ixtimaalu lmakruuh waxa oo la qoonsanayo oo la xambaaro min nawcin nooc lagu xambaaro min aridaa raalli aashaa wa tasliimi eeba u hogaansamida oo falmuslimu qofka muslima yaxbisu nafsahu naftiisii buu xabisaa calaa maakii korkii ay takrahuuhu nafta ku hanayso min cibaadati illah eebba weyne caabudidiisa ah wa daacatihi eebbaweyne warkii yeelidiisa wa yulsimuha muslimka naftiisiibuu ku dhejiyaa bidaalika arrinkaas ilsaaman ku dhejin wayaxbisuha naftiibuu xabisaa duuna macaasila eebbaweyne casintii ka soke ayuu naftii ku xabisaa caza eebbakaadka addoomaha wajalla weynaayo falaa yasmax muslim ma ogolaado lahaa nafta biiqtiraabiha maxaasidii eebe inay u dhowaato uma ogolaado walaa yaadan uma fasaxo lahaa nafta fii ficliha ficiyada falideeda gudaheeda uma ogolaado nafta lidaalika maxaasidii samaynteeda bitabciha xagga dabeecadeeda ay ku jeclaato oo wahasheed ay u jilicsanaato lahu isaga wayaxbisuha muslimka naftiisiibuu xabisaa ahlalbalaa dhibaatooyinka korkooda uu ku xabisaa idaa nasala bala hadday degto bihaa nafta falaa yatrukha qofka muslima naftiisii kama tago tajizac inay argagaxdo meelaha oydo uma ogolaado walaa taskud inay carootana uma ogolaado idiljazacu argagaxa markay masiibo timaad la argagaxo kama qaal xukama murti dhuuxyada siday yihaahdeen cala alfaa'iti wax tagay loo argagaxo aafatun balaayo wey waxala almutawaqac wax la shinsanayo oon weli la gaarin dartii haddii loo argagaxana sakhaafatun nahla-aan wey wasakdu caro cala alaqdaar qadarkii eebba kuu gartay loo caroodana mucaatabatun dagaalid wey lilaahi eebba la dagaalay alihi alwaxiidi ee midka ahaa alqahaar addoommada dirqinayay wahuwa addoonka muslimkaa fii kulli daalika arrimaha dhammaantood gudahood mustaciinuun alluu kaalmaysta yadkur wuxuu xusuustaa waxdallah eebba weyne yaboohiisa biljaza abaalmari wanaagsan calaa tahaati daaciyaal korkood layska abaalmariyo wamaabuu xusuustaa acadda eebba diyaar gareeyey liahliha daacada dadkeeda u eebba u diyaariyey min jasiili ajri ajri weynigiia wa cadiimi ilmansuubaat abaalmarin weynigeeda wayadkur wuxuu xusuustaa muslimka waciidahu goodigii eebe tacaalaa korahaye bukdatihi dadkii eebba uu carooday wuxuu ugu goodiyey wa asxaabi macsiyatihi eebba weyne caasintiisa dadkeedii uu ugu goodiyey ahna min aliimi cadaab cadaabkiisa laxaw badan washadiid ciqaabkiisa daraasha badan wayatadakar wuxuu isxusuusiyaa ana aqdaar allah eebba weyne wixii uu qadaro cidna celin karto jaariyatun inay dareersanayso wa ana qadaahu xukunkii eebbe tacaalaa korahaye cadlun inuu garsoor yahay wa ana xikmahu ana xukmahu eebba weyne guddoonkiisa naafidun inuu fulayo yuu isxusuusiyaa sabara alcabdu addoonka sabarya amjazic ama argagacya hayra ha yeeshe annahu addoonka maca sabri sabarkii la jiridiisa alajru abaalmarin baa wa maca aljaza argagax mici alwisru dembi baa wacadamu ljaza dabeecayaal alatii akhlaaqda tugtasab la kasbado oo watunaad lagu gaaro binawcin nooc lagu gaaro min alriyaada nafta laylinteeda waalmujaahada nafta la dagaalamideeda faalmuslimu qofka muslimka istiqaarihi ibqabidiisa ka gadaan eebba tacaalaa korahaye an yarsuqahu inuu eebba ku arsuqo asabra inuu u dhibqaba ka gadaal fa inahu ina almuslim wuxuu ka qaata asabra sabarka bidikrima shay xusuusnaantii warada ku soo arooray fiihi sabarka min amrin amara hala sabraa wamaaki ayuu ka hanuun qaata uga cadda eebba yaboohay caleyhi korkiisa safarka uu ugu yaboohay min ajrin abaalmarina waxaa ka mida ka qowlihi tacaalaa baaba ka mida eebba weyne hadalkiisa uu yihi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow isbiruu sabra oo dulqaata daacada ku sabra macsiyada ka sabra balaayada korkeedana ku sabra wasaabiruu inta gaalada la safartama oo falaa yakuunuu gaalada asbara minkum yay idinka safir badinin waraabituu khayrka ku nagaada wataqullaha eebbaweyne ka cabsada afara marwey isbiruu wasaabiruu waraabituu wataquu afarta amar haddaad fulisaan lacalakum idina mudnidin tuflixuun inaad adduuniya aakhiro labadaba ku wa qowlihi eebbaweyne hadalkii uu yidhi wastaciinuu kaalmaysa bisabri dulqaad haddaad dhibaato la kulantaan sabad iyo wasalaa tukasha labada iyo wa qowlihii eebbaweyne hadalkii uu yihi wasbir suubanow sabar wamaa sabruka sabarkaagu ma aha ilaa bilah eebba waafajintii waxaan ahayn maaha wa qowlih eebba weyne hadalkii wasbir dulqaado calaa maakii korkii asaabaka kugu dhaca ku dulqaado ina daalika arrinkaasna oo wixii masiibaa lagu dulqaato min xasbi ilumuur talayaal kuwooda loo qasto ayuu ka mid yahay wa qowlihi tacaala eebba weyne hadalkii wabashir bishaare asaabiriin dadka dulqaata aladiina saabiriin idaa asaabadhum hadday ku dhacdo musiibatun belo qaaluu yihaahda inaa anaga lilaahi eebbaanale wainaa anaga ilayhi ilallah eebba weyne xaggi bal raaji-uun ku laabanayna walaa-ika kuwa caleeyihim korkooda waxaa salawaatun naxariisyaal min rabbihim rabbigood xaggii looga naxariisto iyo waraxmatun salawaatun dembi dhaafin min rabbihim rabbi xaggii looga dhaafo iyo waraxmatun naxariis rabbi xaggii looga naxariisto wa ulaaika kuwa hum iyaga keligood baalmurtadiin dad hanuunsana wa qowlihi eebba weyne hadalkii uu yihi walanajziyana waa abaalmarinayna alladiina dadka safaruu dulqaatay hajrahum abaalgudkooda biaxsani ma shaykan ugu wanaag badan baan ku abaalmarinayna kaanuu fi dunyaa adduunyada gudaheeda ay ku noqdeen yacmalu kuwa sameeya wa qowlihii eebba weyne hadalkii uu yihi wajacalnaahum waxaan ka yeelay a'imatan madax baanu ka yeelay yahduuna dadka ku toosiya biamrina annaga ee badiintanada dadka ku hanuuniya goormaa laga yeelay lammaa goortii ay sabaruu dulqaateeno wa kaanuu ay noqdeen biaayaatina annaga eebbaweynaha aayaadkanaga yuuqinuun kuwa sugta waa qowlihii eebbaweyne hadalkii uu eebba yidhi inamaa wax kala meehe yuwafa saabiruun dadka sabra waa loo oofiyaa ajrahum abaalgudkooda bikayri xisaab tira la-aan wa ka qowli rasuul rasuulka hadalkiisa sala allahu naxariis allah badiyo caleyhi rasuulka wasalama nabadgelye allah ku badiye uu nabiga yihi asabru dulqaadka diyaa-un iftiin wey wa qowlihi nabiga hadalkiisa uu yihi waman yastacfif qofka is ilaaliya yacifuhu llah eebbaa ilaaliya waman yastagni qofka isdeeltoonsiiya yugniihila ee deeqa waman yatasabar qofka isi sabargeliya yusabiruhulla allaa sabargeliya wamaa udiya lamama siin axadun qofna acdaa'an siismo khayran ka fiicnaan badan wa awsac ka ballaaran min asabri dulqaad iyo wa qowli nebiga hadalkiisa cajaban waxaa yaable liamri lmu'min qofka ee barrumeeyey arrinkiisu yaa buu leeyahay ina amrahu kaneeba rumeeyey amarkiisa kullahu amarka oo dhan lahu muslimka khayrun wanaag buu u yahay walaysa daalika arrinka uma ahan liaxadin qofna ilaa lilmu'min kaneeba rumeeyey ku aan ahayn oo wax walba ay yihiin ma jiro inasaladu hadday ku dhacdo qofkii muslim aha sarra wanaag iyo farax gelin shakara ee buu ku mahadinaya fakaana shukrigii wuxuu noqday khayran mid u ficnaan badan lahu mu'minka wain asaabadhu hadday mu'minka ku dhacdo darraa-u dhibaatana sabara waa sabraya fakaana sabarkii baa noqday khayran mid ficnaan badan lahu mu'minka waa qawli hadalkii nabiga calayhi nabiga korkii asalaatu naxariis iyo wasala nabadgelyo ahaatee uu nabiga yihi libnatihi gabadhii nabiga u dhalay waqad arsalad iyadoo adeeg soo dirtay ilayhi nabigay usoo dirtay tadlub adeegeedaa waxay ku dalbaysaa xuduurahu nabiga inuu u yimaad gurigeeda ayay reebtay sababkii waxaa wey id walaaduha wiilay dhashayba qad uxtumir naftii dhuunta joogta yarkii baa iga dhimanaye masakarade aabba ay i yimaado fariintaanay u dirtay faqaal markaasaa nabigu yihi lirasuuliha ninkay gabarta soo dirtay buu ku yidhi iqra'haa gabartay u aqri asalaam adoga waa ku soo salaamayda wallaha waxaadna u tirahaa ina lilaahi hadduu wiilkii ilgeeri leeyahay eebba weyne wuxuu leeyahay haddii wiilka isagaa adiga waa ku ag joogay waa dhashay ma adan lahayn allaa lahaa kolka eebba wax ma dulme goortuu wax dilo hore wuxuu u lahaa unbuu qaatay ina lilah eebbaweyne wuxuu leeyahay maa wixii uu akhada qaatay walahu wuxuu eebbaleeyahay maacda wixii uu ku siiyey haddana adiga iyo wuxuu ku siiyey buu isa sii wada leeyahay oo sida makhluuqa qof wuxuu lahaa hadduu qof kala siiyo siintaasaa ugu dambaysa wixii waa ka xijaabmay milkii kaluu galay waxba kama gelin laakiin eebbe isagoo ku siiyey buu weli wixii leeyahay adigii lagu siiyey iyo isagii lagu siiyey baa la isla leeyahay walilaahi mulku samaawaati waalardi wamaa baynahuma wailayhi lmasiiru walahu eebba wuxuu leeyahay maa acda wuxuu siiyana isagaale kullu shayin shay laarka kulligii cindahu eebba weyna agti bimiqdaarin kullu shayin shay laarka بأجل cindahu eebba weyna agti biajalin madal ku leeyahay musaman la magacaabay intaa markuu sheegay buu yidhi faltasbir gabadhayda ha sabarto waltaxtasib ajri ha tixsaabato waxaad moodaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ama uu arkay ama uu warhelay ama waxyi baa u yimid wiilka inuu socduu garanayo gabadhan inay jeceshahay inuu wiilka u caafimaado adoogeed nabi intuu u yimaad uu wax ku akriyo gacanta mariyo u raysto markaasuu yidhi taasiyo u soo diray markaa wiilkii waa la dhiibay aakhara loo dhiibay malaysato waqowlihi nabiga hadalkiisa eebba weyne wuxuu yihi casakaadka uunkiisii wajalla weynaay wuxuu eebba yihi ida btalaytu haddaan jirabo eebbaa yidhi cabdi aniga addoonkayga bixabiibatayhi biakhdi xabiibatayhi addoonka labadii uu jecla qaadashadooda waa maxay labadaas labada indhood kolkaan labada indhood addoonka u jecla haddaan iyobaaqaatoon madoobeeyo haddaan indha tira wey ida abtalaytu haddaan jir rabo cabdi addoonkayga bixabiibatayhi biakhdi xabiibatayhi labadu jecla qaadashadood shiikhii baa noo fasiray caynayhi xabiibataynku labada indhood wey labada marka la madoobeeyo oo fasabara u dulqaato cawaltuhu nafadii indho een ka qaatay eesku sabray waxaan ugu bedelaa minhumaa muy minhaa xabiibataynkii aljanna baa ciwad u siyaw qofkii indhaha la tiro oo sabray ahlu jannaw bi hada alxadiid baana u daliila wa qowlih nabiga hadalkiisiina isna waa u daliil uu yihi man qofka yuriid illaahu eebbaweyne uu la rabo bihi qofka khayra wanaag waxbuu ku ridaa mid xaggiisa oo addoommada dembigaan ay galayaan midna adduunka intuu ku nool yahay baa masiibo loo keenayo masiibadaas ayaa dembigii u galay ka baabi'inaysa midna wax loo dirsan maayo waa la buunbuuninaya qiyaama lala sugaya xaggaa lagu tigdhaba kolka midkaas qiyaamo lala sugay lama rabo inkaar baa ku dhacday laakiin midkan la luufluufiyey indhaha la tiray dhagaha la tiray gacmaha la tiray ilmihii laga dhameeyey islaamtii ka dhimatay xoolihii dhaafeen waa la rabaa kan adduunkaa lagu bixiyey isagoo nadiifa oo khafiifulxaala walaysa caleyhi shay u ilaa qiyaamo ugu tagaa laakiin midkaan weel walba loo buuxiyey geedkaa fooda loogu hayo man qofka yuriid illaahu eebba weyne uu la doono bihi isaga khayran wanaag yusib ilaahaa asiiba min xaggiisa oo waxyeelo wey wa qowlihi nabiga hadalkiisa ina cidama aljazaa abaalmarinta qiyaamo weynigeeda maca cidami ilbalaa balaayooyinka adduunka imanaa weynigooda ayaa ajriga weyn lagu helaaw oo ulcasmiga shanta rususa laga soocay ee la yihi ulcasmiga magacooda la yihaa ajri gaar oo dheeraada la siinaya waa kuwa adduunyada intii lagu noolaa ugu dhibaato badnaa ina cidama aljazaa abaalmarinta iyo ajirsiinta weynigeeda maca cidami ilbalaa balaayooyinta adduunka laysku balaayey baladaa weynigeeda ayuu ahaaday waana allaha eeba weyn tacaalaa korahay idaa axaba hadduu eebba jeclaado qowman dad ibtalaahum waa jirabaa masiibaa qoorta loo gelinayo masiibada marka qoorta laysu geliyo qaar waa sabraayaan innaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun walaa xawla walaa quwata ilaa bilah bay leeyihiin markaasa eebaka raalli noqonaya qaarna waa boodboodayaan waa qaylinayaan waa caroonayaan markaasaa iyana eebba u carooda in allaha eebba weyn taalaa korahay idaa axaba haddii eebba jeclaado qawman dad ibtalaahu waa u jiraba faman radiya wixii lagu jirabay qofka ku raalli noqda falahu eebba xaggii wuxuu ka arida raallinimuu leeyaho eebba isin raalli ka noqonaya waman sakhida qofka carooda ee wixii eebba ku jirabay ku sabri waaye ka carooda falahu sukdu isna caro eebbe baa caraduu ka carooday ibtilaha loogu bedelaya wa qowlihi nabiga hadalkiisa calayhi korkii asalaam nabadgelyaha aatee uu nabiga yihi ma yazaalu lbala balaayo kama zuusho bilmu'min qofka eebba rumeeyey meelay uga timaadaba iska balaysan yahay fii nafsihi mar isagii naftiisa ayayba qoorta ugu jirta wa waladihi marna xaggii ilmaha ay ka gashay wa maalihi marna xaggii xoolaha ay ka gashay xataa yalqalah ilaa eebba uu la kulmo wamaa calayhi isagoon korkiisaba ahayn khadiicatun waxgaf sayid cali radia allahu canhu wuxuu oran jiray arjawaayatan fii kitaabillah wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabad aydiikum wayacfu can kasiir inta dhib nagu dhacaysa hadday tahay waxaan kasbanay sababtood wax badana nalo cafiyey bacda cafwillaahi wa isaabatii wax harayba male inuu ilaahay jasihii laba goor soo celiyo oo wixii gafa eed gashay adduunkana uu kugu dhibaateeyo hadhowna aakharo maxkamo uu ku saaro rabbi kawfan taas laba goor lagu jacsin waxaan adduunka soo noqon xadiidkan ayadaasuu sharxay maa yazaalu lbalaaw bala kama zuusho bilmu'mini qofkii eebba rumeeyey fii nafsihi naftiisa ugama zuusho jirooyin iyo masiibooyin wa waladihi ilmaha xaggooda ugama zuusho wa maalihi xoolihiisa ugama zuusho xataa yalqalla ilaa uu mu'minkii eebbaweyne qiyaamo kula kulmo wamaa calayhi cala almu'mini isagoon mu'minka korkiisa ahayn khadiicatun waxdafa gafba ah khadiicatun wax gafa oo lagu muxaakameeyo oo qiyaama lagu ciqaabo isagoon korkiisa ahayn u eebba la kulmayaa wallaahu aclam